waa kaan walaalkay waayaa marka dambe dhaqaalaha iyo shilinkay gashaayo dee xoolo dhaqataan ahaan jirre waa taan caana waayaa baa lagu dhaartaa lama ogola haddaba cidaan alla ahayn in lagu dhaarto nabigana calayi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cidaan allahayn ciddii ku dhaarataay dib ha u islaamto marna xadiid cabdillaahi bni cumar baa wuxuu ku yidhi man xalafa bigayri illaahi faqad ashraka cidaan alla ahayn ciddii ku dhaarataay shirki bay ku dhactoo mushrik wey aduu markaaba ta'wiili oo shirku asqar baa loo jeedaa iyo xaalaha bay noqon dheh ama alfaadda nusuusta waciidka daahirkeeda waxbaha tahwiilin oo ha fududayne faqad ashrakada u daa nabigana alai salaam wuxuu waxaa loo yimid nin baa u yimid saxaabada ka mida uu soo dhaartay wallaati walcuza buu ku soo dhaartay laati iyo cuzuu ku soo dhaartay markaasuu nabigu yii rasuulka ilaahay saasaa igu dhacday buu yidhi ey xukun kaxshiri qul laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu ashahaada wey marna wuxuu yidhi ninkii yidhaahda yuhuudi baan ahay iyo kristan baan ahay iyo gaal baan ahay ninkii yidhaahda falyaqul laa ilaaha ila allahu hasoo ashahaado islaamnimadaa dib laguu soo gelinaya soo maarag haddaba ilaahay kayrkii haddii lagu dhaarto waa shirki buu nabigu calayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo nabigu uu reebay waxyaaba carabi ku dhaaran jirtay ammaanada way ku dhaaran jireen markaasuu wuxuu yidhi ammaanada qofkii ku dhaartaay falaysa mina naga mid maaha annaga naga mid maaha ammaano nin ku dhaartay waayo ammaanadu mucadam u ahoo booskii allah ee uu ku dhaaran lahaa u geliyey ninkaasina nin dariiqa yagi iyo diinta yadii jidkeeda hayaba ma aha nabig ala slam mar kale xadiid burayde laga wariyey haabit ibni daxaaq laba saxaabi oo kala duwan oo saxiixa sunankala wariye wuxuu leeyahay nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkii ku dhaarta bimillati hayri اlislaami diinanta islaamka ahay ninkii ku dhaarta yuhuud baan ahay iyo gaal waxaana macatableebaan ahay iyo gaal baan ahay keliya iyo ninkii ku dhaartay fain kaana kaadiban hadday beentii tahay fa kamaa qaala gaalkuu sheegay wey gaalnimaduu sheegtay waa yahay wain kaana saadiqan runtii hadday tahayna lam yacud ila alislaami saaliman isagoo sidii u badqaba islaam ku soo noqon maayo waxbaasi ka ah waayo ninkan tawxiidkiisi iyo caqiidadiisi waa isdhintay riwaayadka qaarkood buu leehay man qaala inii bariiu min alislaami hadday saa aynan ahayn muslimba mihi buu yidhi hadday runtii ta hadday beentii tahay hadday beentii tahayna muslim ma aha waa murtad gaala wey haddayna beentii ahaynna islaamnimadiisii dhaawac badan baa soo gaaray sababtoo a ilaahay kayrkii ku dhaartay faqad ashraka buu galay faqad ashraka ayaa gashay haddaba hayrkii ilaahay hayrkii in lagu dhaartaaye istiqlaalan madax bannaani looma ogola waxaan loo ogolayn ilaahay in lagu lamaaneeyana lama ogola innaga soomaalidu ilaahaiyo rasuulka dhahdaa nabiga xilligiisa calayh salaam waxay dhihi jireen dadku maa shaaa allaahu washita ilaahay adigu waxaad doontaan nabigu waa ka reebo min jinsi shirki iyo gaalnimadu ictibaariyo waxaa dadaa buui quluu maa shaaa allaahu uma shita ilaahay wuxuu doono doonitaankiisa kadibna adiguna aad doonto waa inay kala dambeeyaan waxaa asaaskaa waa mashiicada iyo iraadada ilaahay subxaana wa tacaala innaga waxaa nagu fududba ilaahiya nabiga ilaahiya rasuulka shirki wey allah keliyaa lagu dhaartaa man kaana minkum xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut ilaahay ku dhaara iska aamus ninbaa wuxuu ku leeyahay nabigaa la maagan yahay markii ilaahay yaan lagu lamaanay leeyahay soo ma aragti nabigaan la rabin wareedha ilaahay nabiga adiga si kale haddaanu dhigno ilaahay maxaa nabiga nabiga maxaa ilaahay la simay soo rabbi iyo addoonkiisuma ahayn soo xuquuq cibaado kala duwan ma lahayn ilaahay maxaa nabiga nabiga maxaa ilaahay ku lamaaneeyo maqaam uluuhiya rubuubiya geeyey min baabi shirki weeye ilaah iyo rasuulka shirki weye ilaah iyo nabigana shirki weeye hadday ilaah iyo nabiga ilah rasuulka shirki noqoto ilaah iyo ustaadkana ilaah iyo ustaadka ma taqaanaan soomaalida qaar baa ustaadka ku dhaarata ustaadka ma garanaysaan looga looga jeeda ibn cabdilxasan ibn cabdilla xasan baa looga jeedaa ilaah iyo ustaadka inaad tidhahdana shirki wey ilaahay markaad dhaaranayso in lagaa kari waayo war ilaahay keligii ku dhaaroo cidnaha ku lamaanaynin haddii aad dood ka qabto waxay doodaadu ku salaysan tahay ciddaa kale ilaah lagama reebi karoo kama hoosayso wa haadaa caynu shirki shirkiga iyo gaalnimaduba taa weeyaba ilaahay xaqiisii baa maantao dhan lagu murmi warnimayo ilaahay xaqiisa u daaya iyo maya wallaahi baana daynayniyo dad kaleaanu ku lamaanayn dadku lamaanayntiibu wuxuu rabaa inuu kaaga dhigo nabi xurmayn halkaa nabiga in la geeyana nabigu waa reer slam laa turuunii kamarad kamaa arat inasaara bni maryam war hayga badbadininoo meel aanan lahayn haygeynina markii la yidhi maa shaa allahu washitan wuxuu yidhi ajcaltanii lilaahi niddan ma ilaahay mid lagu galabwadoo la darajaabad aniga iga dhigteen hadda laa maya buudi quluu maa shaa allaahu uma shita gadaal igeeya anig haddaba nabigu calayh salaatu wasalaam waa bashar aadamaah waana makhluuq la milkiyey oo la leeyahay oo rabbi leeyahay rabbigii lahaabaa risaalada iyo nubuwada iyo maqaamka ku sharfay laakiin lama gaarsiinin maqaamkii rububiyada lama gaarsiinin culimmadu jamaahiirteedu dhowr xaboo waxoogay xanaabiloo dhinac u fallaagowday maahanee madaahibtoo dhani waxay yidhaahdeen rasuul haddii lagu dhaarta dhaartaasi ma xiranto waa dhaar macsiya dembi iyo shirkiga wey dhaartaasi ma xirmin wax kafaaraana kama laasimto waa un dhaartii geed haddaad ku dhaaratiya dhagax haddaad ku dhaaratiya haddaad nabi iyo weliya malag ku darta ilaahay isku mid weeye waa shirki waa in maqaamka uluuhiyada iyo rabbi maqaamkiisa cibaadada khaaska cidna looma ogola inay gasho aaggaasi waa xiran yahay saas darteed wuxuu ku yidhi laa yancaqid ulyamiinu dhaari ma guntanto ilaahay iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa inaad ku dhaarata maahane nabigu ma ilaahba maya dhihi ma asmaadii ilaahay buu ka mid yahay adhihi maya nabigu ma sifaadka ilaahaybaa haddaba laa tancaqid ulyamiinu dhaar ma guntamin warku waa kuu cadyahay fuqahada shaaficiyada ee muctabarka intaan garanay masalada iskuba khilaafsana qayb yaroo xanaabilaha iyo xogay fallaagooday baa laleeyahay shaaficiyadu ma kala fallaagooben halkaasay mareen shaafici baan ahay maantao dhana nabiga ku dhaaran ama aan ku lamaanayni adigu iswaafaji intaasi waa ilaahay keliya in lagu dhaarto haddaad awliyada ku dhaaratan cabdiqaadir jilaani iyo fulaan iyo fulaan iyo abuxasan ashaadili iyo sheekh alakbar muxidiin ibni carabi iyo fulaan iyo callaan haddaad kuwa dhaarato ka waran waa shirki walidaalika qasaa'idkeennan aan aqrino ee buusiri uu tiriya la wada sharxa hamsiyada iyo burdahaba ay qasaa'id shirki noqdeen burdahana wuxuu ku dhaaranaya dayaxa nabigaaba laysku haystee dayaxa ge yaallaa aqsamtu bilqamari اlmunshaqi ina lahu min qalbihi nisbata mabruurata اlqasami aqsamtu bilqamari dayax baan ku dhaartay buu leey man xalafa bikayr illaahi faqad ashraka dheh adiga haddaad u haysata beydkaa baraka inuu leeya ilaahay kugu anfacayo shirkiga ilahay kugu anfacayo soo balaaye musiibo maaha tan hamsiyadaana shan iyo kontonka beyd ee mustajaabu dacwaha baaba alxalif bikayr illaahi ku bilaabata ya abalqaasim aladii dimna iqsaami calayhi madxun lahu wahanaa yaa abalqaasim abulqaasimkii waa nabi maxamed ala slam alladii abulqaasim oo dimna iqsaamii calayhi dhaaraha aan ku dhaaranaya ay ka mid tahay dhaaraha badan aan ku dhaartay nebi maxamed ala salatsalaam nebi maxamed in lagu dhaartaayo maqaamkiisa maaha maqaamka waa maqaam uluhiya rububiya wey maqaam rabbi iyo allah keligii leeyahay wey subxaanau wa tacaala laakiin dadunbaa waxaa laga kali leeyahay allah allahnimadiisa u daaya rabbinimadiisa u keli yeela shahaadadan towxiidka aqriyaysaan ma asaxayso haddaadan arrimaha ilaahay u qarin subxaana wa tacaala kadib qofku haddii uu dhaarto oo dhaartii sidaa ahayd uu dhaarto waman xalafa qofkii dhaarta bisadaqati maalihi xoolihiisaoo dhan inuu sadaqaysanayo wuxuu ku dhaartay iga wallaahi ah buu yidhi xoolahaygoo dhan maanta inaan bixino sadaqaysan waa tusaale uune camal kale oo mubaaxaadku uu ku dhaartay fa huwa mukhayarun waxaa la kala khiyaar gelin bayna sadaqati inuu sadaqadii bixiyo xoolihii bixiyo aw kafaarati اlyamiini ama kafaara gud dhaareed inuu sameeyo labadaasuu khiyaar leehay dhaarta ka dhabta ah qofka hadduu ficil inuu samaynaya ku dhaarto laba khiyaar baa u furan inaad falkii samayso hadduusan dembi iyo macsi ahayn iyo inaad kafaara gud samayso ood ka gaabsatood ka noqoto wixii aad ku dhaaratay samayntiisa midima ma bannaana wixii dembi ah inaan qofkaa dili baa iga wallaahi ah inaan xoolahaa boobi baa iga wallaahia ah. inaan ree hebel weerari baa iga wallaahia ah. inaan qabriga sheekh hebel soo dawaafi baa iga wallaahi ah. waxaaso dhan macaasiya dunuub weeye ma banaana qofku inuu arintii horay ugu tallaabsado laakiin wax mubaaxaad ku dhaaratay wallaahi inaan raashinkaa cuniyo wallaahi inaan biyaha cabiyo wallaahi inaanan gurigaa gelaynin iyo wallaahi inaanan safarta raacaynin iyo wallaahi inaanan saa yeeli iyo waxyaabahan mubaaxaadkae haddaad iska samayn lahayd adoon dhaaran aan dembi kaa soo gaareen haddaad iska daysana aan dembi kaa soo gaareen kuwaasay dhaartu qabataa oo labadaa khiyaar leh mid isaga dhaart dhaar la-aanba waajibka waa lagugu lahaa haddaad tiraa wallaahi inaan caawa salaadda cishaa tukan ama dhaaraa ama ha dhaarani salaaddu waa waajib kama tegi kartid weligaaba dhaar dhaaro ama isku adkeen naftaada ama ku adkayni kol laba salaada inaad tukata waa kugu waajib wallaahi inaan khamriga iska dayn baa tiri ee waajib bay kugu haydo marka hore sooma khamriga inaad iska dayso wallaahi baanaan caawa sigaar cabbayni marduuf qaad mijin qaadana cunayna haddaad tidhaahdo markii horey waajib kugu ahayd waajibkii un baa isku sii adkaysay dhaar iyo dhaar la'aanba haddaad samayn weyda waa dambaabi xaaraantan haddaad ku dhaarata inaad samayn ma kuu bannaana waajib inaadan samaynaynin inaad ku dhaaratana ma bannaana wallaahi baanan caawa tukanaynin dhaarka dhaar dembiya ah wey iyaduna waa dembi waa dambaabtayba salaadiina waa waajib haddaad tidhahdaa wallaahi inaan khamri cabbi haddaad tidhaahdana ama qofkaa dili dhiiggiisa daadin dulmi ahna hade waa xaaraan dhaartuna waa dembi falka inaad samaysana ma banaana waxa haddii aad samayso iyo haddaadan samaynin aan dembi ku saarayn bay dhaari saamayn ku yeelataa markaa waxaad noqon fa huwa mukhayarun bayna asadaqati aw kafaarati اlyamiini labadaas inaad sadaqadan m tusaalaha sadaqa ahaaye inaad falkaad ku dhaaratay fuliso saaad ugu dhaaratay oo dhaartaadii ku adkaysato waa sida wanaagsan ilaahay baa waayo qur-aanka ku yidhi waxfaduu aymaanakum dhaartiinna xifdiyo ilaaliya inaad sida ay ahayd u ilaalisaan laakiin haddaad dhaartii jabiso aw kafaarati اlyamiini kafaara gudkii yamiintiiyo dhaarta weeye iyadaana kuu iman doonta waxay yidhaahdeen arrintaa waxaa loo deliishaday masaladan baabu nadar iyo kafaaraad iyo imaan way isshabahaane oo nadarku waxay qaar yidhaahdaan waa nooc min alyamiin yahe nabiga alai slam dagaalkii tabuug markuu aaday dagaalkii tabuug markuu ka aaday dad baa ka haray dadkii ka haray inna waa cudur daarteen run iyo been waxay sheegeenba dadna maanay cudur daaranin oo saddex nin bay ahaayeen wacala alaaati aladiina khullifuu suuratu towba lagu sheegay saddexdii nin waa kii la go-doomiyey oo lalama hadli kara xataa la yidhi saddexdaa nin kacb bni maalig baa ka mid ahaa towbadooda markii la aqbalay nabiga cala slam waa kii u yimi rasuulka ilaahay uu towbada ilaahay iga aqbalay waxaa ka mida oo iga ahdiya ballana xoolahaygoo dhan inaan sadaqaysta buu nabiguna waa ka aqbalay calayhi isalaatu wasalaam marka xoolahaagii o dhan inaad sadaqaysato haddaa adigu go-aansatood caafimaad qadoodan mariid iyo waxaba ahayn waad sadaqaysan kartaa adigoon dhaaraninba xoolahaaga o dhan sooma bixin karti nacam oo nabiga alai slam markii abubakar iyo cumar uma jireen cumar abubakar baa la tartami dhihi jiray ee nin soomaaliya uu keenay abubakar soo kii maalkiisa o dhan keelay maaha marka maalkaaga dhan waad sadaqaysan kartaa haddaad ku dhaaratana waad bixin kartaa aduu sadaqa ahaa hadday kugu yar adkaato oo markii waad yar kullaydo ama waad yar caraysnayd marka waxaa ku dhaaranaysay ama waad yar qiiraysnaydoo intii wax badan lagugu dul akhriyey baad qiiraysnayd markaasaad waxba aadan kari karin baad is aragta inaad qoorta la gashay albaab kaleo kuu furanoo kafaaratulyamiin inaad bixisaa kuu furan qofkaad la hadli maayo tiri la hadal nabiguna alay slam arrintaasuu door biday hadday waxani waxuu xoogay dhibaato iyo culays keenaya yihiin wuxuu yidhi qofkiin inuu intuu dhaarto dhaartaydii baan isaga adkaysanaya haddaan la hadli maayo yidhahda waxaa uga khayr badan inuu dhaartii jebiyo kafaaratulyamiin iska bixiyo saasaa uga khayr badan buu yidhi kafaaratulyamiinku waxay tahay waa inoo iman doontaa dhaartaasi waa dhaartee waa dhaarta qasab iyo ulajeedda aad u tiri aan afku kaa baranin aan afka iskaga dhicine hadal halqabsiga aan iska noqonin wey walaa shay-a waxba laguma laha fii laqwi اlyamiini dhaarta laqwiga ee carabku iska bartay een qalbiga jirineen ka soo goyen waxba laysuma qabto laa yuaakhidukum اllaahu bilaqwi fii aymaanikum dhaartiinna laqwiga ilaahay idinma qabto caisha waxay leedahay waxay ku soo degtay ninka sheekadiisa markuu sheekaynayo afkiisu dhaarta ka bartay wallaahi bay saa tahay wallaahi ba inaan saas samiya wallaahi ma arag qofa waxaad leedahay war alaabta meesha tiile ma aragta maya wallaahi ma arag buu ku leeyahay cidima dhaarsanin isna halqabsi bay isaga noqotay isagana halqabsi laa wallaahi wa balaa wallaahida wey walow aynaan ficnayn afarkaaga dhaarta inaad barto oo waxfadoo aymaanakum ay soo gelayso dhaarta inaad in badan iska ilaaliso haddana haddii ay dhacdo dhaqan iyo iska eray layska dhaha noqoto waxba kama xirmo waxna kama guntamo kafaarana kama laasimto in la fuliyana waxba laguma laha qofka walaa shaya fii laqwilyamiini saa wey walaakin yuaakhidukum bimaa kasabat quluubukum ama bimaa caqadtum laymaana dhaartii qalbiga ka soo go'day ee qasadka ahayd taa baa laydiin qabanayaa bu ilahi subxana wa tacaala waman xalafa ninkii dhaarta anlaa yafcala shayan waxba inaanu samaynin wax inaanu samaynin waxaa samayn maayuu yidhi fa amara kayrahu cid kala amra bificlihi inay sameeyaan lam yaxnad ma dembaabin oo dhaartii ma jebinin <clears throat> fuqahada shaaficiyadu masaladan haddii saa loo duuduubo waa masale ay waxoogay isku maandhaafsan yihiin laakiin markii mufa iyo amhiladeeda aada aqrido waxay u dhowdahay laba in loo qaybiyo waxaanuu qofku ka dhaartay inuusan samaynaynin haddana dad uu dirayee sameeyey ma wax isaga loo tiirinoo loo sameeyeybaa mise waa waxaan isaga loo samaynin weeye labadaasa loo qaybin bilmithaali yatadixu lmaqaal ba ilaa idin fahansiiya marka ninkan inuusan naag naag ku dhaartay inuusan guursanaynin ama wax buu ku dhaartay inuusan gadanaynin qof buu dirayoo ii soo gad ama meherka iisoo aqbal buu yidhi manfacadii iyo milkigii yay u hoyatay isagay usoo hoyatay taas wuxuu ku dhaartay qofkaa alaabta inuusan la qaadaynin qof wuu diroo wuxuu warar waan ka dhaartay orad la qaad qofkii baa la qaaday waxaase ma manfaco wax isaga waxtan u hoydayba labada xaaladood baa isku celceliska fuqahada madhabkeennu la kala qaadayaa hadday wax isaga u soo hooyanaya tahay sida beecii iyo zawaajkii iyo alaaqii furitaanka ahaa iyo ninkaas waajib iyo dhaarti haddii aynu macnaha iyo laba arrimood baynu eegaynaa waxay leeyihiin marka koowaad waxaad eegi maqsuudka hadalka qaacidada fuqahaduna waa ka yidhaahdeen alcibratu biاlmacaani laa biاlalfaadi wاlmabaani lilmaqaasidi walmacaani ujeeddada iyo nuxurka looga dan lahaabaa la qiimeeyaa ninka naagtan guursan maayo qabiltu dhihi maaya qabiltu maxaa looga jeedaa inay xaaskayga xalaaliyaa noqota soo maaha hebelow qabiltu iisadha qabiltu laguu soo yidhi xaaskaagan bay noqotay soo maaha waxaad ka dhaaratay laftiisii marka ooda qaad iyo jiid annaga hanugu lugoyn aniga ooda qaadi maayaan idhi ee waan jiiday warka nuxurku meel buu ku wada hoorsanayaa waxaa tidhi anu alaabtan gadan maayo haddaad gadata macnaheedu milkigaagay geli soomaa qof baad wakiilatay ood ii soo gatidi uu soo gaday isagoo wakiilka ah xoolihii yaa yeeshay waxaad haddaan ka dhaaratay haddaba muxuu ahaa waxaad ka dhaaratay nuxurkiisu muxuu ahaa arrintaasi waa qowlka imaamu nawowi iyo masaa'ilka ay raajaxayaan masalatu zawaaj bay u soo qaadanayaa namuudaj midda kale waxay leeyihin ninkan la dirsadee wakiilka ah de waxaan isagu maba samaysanine waa wakiil adiga hawl kuu soo qabtay wey markuu hawsha kuu soo qabtayna wuu dhammaaday adiga hawshiin baa isku soo hadhay saa darteed wuxuu sameeyey damaanaadkao dhan waa dushaada manfacadii adaa ka faa'iidii khasaareheedin adaa xambaari laakiin haddayna manfacadu adiga kuu soo noqonaynin oo qofkaa caawin maayo iyo qofka anugu waxba siin maayo iyo hadday ahayd waxaa dhici karta xooggaagii iyo xoolahaagii inaad ku bakaylayso qof kale xooggiisii iyo xoolihiisa hadday bixiyaan adiga de wax gaaroo kaaga soo noqday ma leh laakiin kuwii hore waxaa lamida waxba ku siin maayo intaad tidhaahdo nin ugu dhiibto adugu siinaad tidhaahdo waa tii horeo kaleetnatiijada waa islaalkii marka waman xalafa ninkii ku dhaarta allaa yafcala shay-an fa amara hayrahu amra bificlihi lam yaxnas ma dambaabin oo dhaartiisii ma jabin masalada sidaa in loo duuduubo waa nasu imaam shaafici raximah اllahu tacaala waxay iyagu ku saleeyeen laakiin anigu erayga aan idhi anu arintaa faraha la geli maayo weye cidu diri maayo ma dhihin halkaas iyaguna ka egeeno qaabkay warkaas u dhigeen waman xalafa ninkii ku dhaarta calaa ficli amrayni laba arimood wada jirin uu samayntooda fafacala axadahumaa midkood sameeya lam yaxnad nin dhaar jabiyey maaha waxaad tidhi labadaa inaanan samaynaynin baad ku dhaaratay markaad dhaaranaysay baa ereygaaga la fiirinayaa ereygaagu ma wada jir buu u muuqday wada samayn maaya labadaas mise wuxuu u muuqday midnaba samayn maayo hadalku waa u kala caddaan karaa haddii la yidhaahdo war arrintan iyo arrintan iyo arrintaana tahalee nimayo aynu samayno waa la wada hadlayoo waa laga doodayo war iskuma dari kariyo ninkii labadan iskuma dari karra taagnaa wallaahi baan aanu labadaa samaynayni buu yidhi hadalkaa macnihiis wuxuu noqon karaa wallaahi baan aanu labadaa wada samaynayni ee miduun igu aadiyaa dhici karta saasoo kale hadday tahay buu ka hadlayaa mas'aladan ninka labadaa samayn maayuu yidhi mid buu sameeye ma wada samaynin wixii isku xirnaa ilaa aad wada samaysana dhaartii maadan jebin laakiin hadday tahay kan iyo kan toona samayn wallaahi baan kaa iyo kaa toona samaynaynin midkaad samaysa waa dambaabi waayo laba kala socoto mid walba gaalaad ugu dhaaratay wey haddaba kafaaratulyamiinku muxuu yahay inaan bixiya laiga doonayo wa kafaaratulyamiini kafadhaarta kafaara gudkeedu huwa mukhayarun fiiha waxaa khiyaar la kala siin bayna alaaati ashyaaa saddex arrimood soomaalidu saddexdanka ka dambeeya afraadeen khiyaarka koowaad ku jirin bay ku cararaan ay kasoo bilaabaan gadaal bay kasoo bilaabaan dhakafaare gud baan rabaaye sooma soomi karuu ku dhihi saddexdii khiyaarka horahayd kuma jira soom kow cidqu raqabatin mu'minatin qoor ilaahay xoraysay ilaahay rumaysay inaad xorayso laba aw icaamu casharati masaakiina ama toban miskiin aad quudiso kulla miskiinin miskiin kastaba muddan aad siiso ilaa lix boqol oo garaam waxu dhigmo aw kiswatahum ama aada arad bixiso sawban sawban aada hal maro waxay ku qaydeen cawrada u asturi karto qofku ku socon karo hadda aniga kastuumbaa ku imin tiraada cawradiisii muuqata aradbax maaha waa maro hoos lagu guntadoo xudunta iyo lowyaha inta udhaxaysa qari karta ugu yaraan waayo markaasaa ninkaa kiswo la yidhahdaa la arad bixiyo isku socon karaa oo magaalada ku mari karaa fain lam yajid hadduuna helin intaa midna fa siyaamu alaaثati ayaamin saddex maalmood inuu soomaa laga doonayaa taasi waa masaladii daahirka qur-aanka ahaydoo laa yuaakhidukum اllahu biاllagwi fii aymaanikum walaakin yuaakhidukum bimaa caqadtum اlaymaana fakafaaratuhu kafaara gudkeedu icaamu casharati masaakiina toban miskiin aada quudisa wey laakiin maxaa la siin min awsati maa tucimuuna waxaad cuntaanee dhexdhexaadka ah cunto qaali ana laguu qasbi maayo midda aan la cunin ee waxoogay cunto masaakiinta hoose ahna lagaa yeeli maayo cunto qada fiican oo dadku u badan yihiin meeshaas mari aw kiswatuhum ama dadka awsadka ah aradbaxooda masaakiinta inaad siiso aw taxriiru raqaba ama qoraad xoraysa saddexaasa lagaa rabaa midun adigu kala dooro faman lam yejid ninkaan heli karin waxbaba ma haysatidba aada dharu u gado addoona xoraysa iska badaa isaga iyo waxaad cunto ugu gada midna fasiyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood buu soomayaa daalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum haddaad dhaarataan kafaara gudkiinnu waa sidaa waxfaduu aymaanakum laakiin dhaartiinna xajiyo ku dadaal intaa xajin kartaan aayaddaasaa <coughs> waxay si cad u qeexday kafaaratulyamiin sida loo gudanayo ninkii saddexdaa hore waaya baa wuxuu u yimaadaa wixii ka dambeeya intaasuu mualifku ku soo koobay abwaabu اlaymaani dhaartii iyo wixii lamidka ahaa dhaartu mar kalay soo noqon doontaa dhaartani dhaar kaloo soo noqon doontaa jirtoon noocan ahayn dhaartu waa dhaar allah lagu dhaaranayo laakiin ninka waa nin keligii dhaartay oo keligii wax adkeeyey weeye ninka laga hadlayo isaga keli ahaan maxaa laga rabaa dhaarta garta iyo dooda ku timaada ee isqabqabsiga ku timaada ashahaadaatu waalaqdiyatu iyo dacwaa iyo bayinaat waxuu baabkan ka dambeeya bay insha allahu tacaala alaqdiyatu washahaadaat bay noogu iman doontaa ninka dhaarta lagu yeesho dhaarna waynu soo marray oo dhaar saddexaad oo taa la xiriirta weeyo baabulqasaama baan soo marnay iyo damulaws ninkii dad meel lagu arkay ee lagu dhaaranaya dadkiiyagu inay dileen kontonkii dhaaroodna waynu soo maray <clears throat> marka dhaartani waa nooc dhaarihii ka mida ah. cibaadada ilaahay la caabudana ka mida ah. haddaba cidaana ilaahayn ha ku dhaaranina hana aqbalina cidaan allaha inaad ku dhaarataan faslun waannadru yalzamu fi lmujaazaati calaa mubaaxin wa aaca nadarku laba mas'aluu leeyahay inta aan loo gudbin masalada mualifku sheegay <coughs> nadarku xukunkiisa sharciga waa laga fiican yahay waa makruuh inda jamhuur cinda kaiiri min ahli اlcilmi ama aan iraada jamhuurtooda imaam اlqurطubi iyo rag lamidana waxay leeyihiin nadarku waa xaaraan waana hawa guntame asal waxaa u ah in nabigeena calayh الsalaatu wasalaam ay ka sugan tahay min xadiidi bni cumar nahaa cani nadri qofku nadar inuu gala nabigu waa reebay wuxuuna yidhi innahu laa yuqaribu min ibni aadama shay-an addoonka qofka aadamaha lam yakun illaahu qadarahu lah waxa ilaahay kuu qadarin kuu keeni maayo wa yustakhraju bihi min albakhiili bakhaylka ilaahay dartii waxu bixin waayey baa wax lagaga daadiyaa markaa waxaad xukuman tahay nadar markaad gashay wuxuu soo kordhin ma lehe bakhayl ilaahay dartii wuxuu bixin waayo laga daadiyey baad xukuman tahay horta sideedaba nadar bakhayl unbaa galaba ilaahu waan kuu soomi nadarka sideeqiisu waxaa weeye inaad tidhahda ilaahu waa waxa haddaan siiso saasaan yeeli ilaahu waxa haddaad iga qaadda saasaan yeeli oo sidaas aada yeelayso haddii ay qadarayd inaad yeesho waxaan aad hesho ama waxaan lagaa qaado ood nadarkii sidaa u gasho kollaba sidaaun bay noqon lahayde adigaa qalbigaaga waxa inaad nadar gasho loogu tuuray bakhayr daacadiiyo cibaadadii ilaahay ku gacan adag baad noqotay markaasuu nadra laa yatii bikhayrin wax khayroo uu kuu soo jiidiyoodan lahayn oo iskuu keeni midna ma laha laakiin ilaahay bakhaylku wuxuu kaga soo saaraa buu ihi riwaayadka qaarkood oo saxeen ku yaalla maa lam yakun yuriidu an yukhrija wuxuusan doonaynin inuu bixiyo oo sameeyo baa lagaga soo saaraa lagaga daadiyaa wa minhunaa buu nadarku makruuhu noqday isaga qurtubi wuxuu leeyahay anu daahiri baan maanta noqono nahyi baa meesha yaalla nahaa can inadri nadarka nahyigana asalkiisu tahriim weeye anu qariino leexisa maba arage waladii yadharu lii annahu muxaramun buu leeh inuu xaaraan yahay baa aniga ii muuqanaysa haddiise ay dhacday inaad nadarto nadarkaagu laba mid weeye nadru طaacatin iyo nadru macصiyatin waxaa sadexeeya nadru mubaaxin waxaad ku nadartay inaad samaysama cibaado khayr oo ilaahay sharcigiisa diinta sal ku lehbaa mise wax dembiga ah inaad samaysaad ku nadartay mise wax mubaaxaad ahaabaad samayntiisa iyo ka tegitaankiisa ku nadartay cumuuman wixii aan macsiyo ahayn nadarkii inaad oofiso gaar ahaan taacada markii uu yahay waa sifaadka dadka mu'miniinta ah ilaahi uu ku tilmaamay yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira nadarka iyo ballanka ilaahay la galeen bay oofiyaan haddaba nadarka inaad oofisana waa la isfaray walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyti alcatiiqi buu ilaaha yidhi subxana wa tacaala nadarkiiyo sharadkay galeen ha oofiyaan saa darteed nadarka <clears throat> waa muaaca markuu yahay buu nadar wax taraa wanadru nadarka yalzamu wuxuu laazimaa fi lmujaazaati abaalka laga doonayo qofka inuu guditaan uu gudo calaa mubaaxin wa shay mubaaxa iyo shay aaca ahaa laakiin shay macsiyo ahaa nadarkumaba guntamo laazimo ka wixii qofka iga jiranaa hadduu ii caafiyo falilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyahy hoon u samayn an usaliya inaan tukado aw asuuma aan soomo aw atasadaqa ama aan sadaqaysta waxba inuu sheego ilaahay waxaa hadduu ii yeela saasaan yeeli waxaasaan bixin ficilkaasaan samayn oo khayraad iyo aacaad ama ilaahay dhibkaayo waxa hadduu iga qaado ficilkaa iyo aacaadkaasaan samaynaa tiraado laba mid baad noqon marka inaad adigu waxaad samaynaysa magacowday oo tiraahdo toban maalmood baan soomi bil baan soomi maalin baan soomi qadadka adu inaad caddayso iyo inaadan sheegin cadad adugu haddaad sheegto intii aad sheegtaybaa wixii haddaad hesho baa kugu waajiba inta adugu qabsatay wixii aad ku xidheed qabsatay haddii laguu sameeyo wixii aad ballan qaadday saaad u ballan qaadday baad u fulin laakiin haddaada waxa magacaabo waan soomi ama waan tukan keliyaa tiri wayalzamhu min daalika hadduusan waxba magacaabin waxaa kaga waajibaya maa yaqacu calayhi lismu wixii magac ku dhaco ee wuu soomay la dhihi karo soon maalin baa u yar salaadna ragcad baa u yar sadaqana wixii maal noqon karaa ugu yar walow bishiqi tamratin waa kii la yidhiye wax u sadaqa la dhihi kara waa inuu la baxa waa inuu soomaa maalin ka yar ma jirto waa inuu salaad tukadaa salaad ragcad ka yaroo watarka ka yar wili ma arteen culimada qaar ba waxay dhahdeen maya ilaahay inaan watru igu leeyahay ma dhihin ninkane watarkana habeenkii keliya iskaloo maalin lama watree laba ragcadood baa ugu yar bay yidhahdeen ragcad salaad wax la tukado caadiya nadarka sidaas ah waa nadar aaco oo ilaahay loogu dhowaanayo nabiguna calayh salaam u yihi man nadara an yuiica allaha falyutichu qofka ilaahay inuu aeecaya ku nadraayey ha aeeco waman nadara an yacsiyahu ilaahay inuu caasiya qofkii ku nadrana falaa yacsihi nadra nadar kuma xirmo kuma guntamo kuma asaxo fii macsiyatin dembi iyo macsiyo la samaynayo ka qowlihi waa inuu yidhaahdo oo kaleeto in qataltu fulaanan hebel haddaan dilo dulmi uu ku dilayo falilaahi calaya kada ilaahyo waxaayo waxaasu igu leeyahay nadarka macsiyadu laba nooc wey nooc waa midkan mu'allifku uu sheegay oo ah shay ficil macsiyaa inauu doonayo qofku inuu sameeyo inuu ka rajaynayo ilaahay inuu u sahla dembiga iyo macsiyada uuna ku abaalgudayo ilaahay inuu cibaado iyo aacaad ugu dhowaado haddii ilaahay dembigaa iyo xumahaas u sahlo marka nuxurkiisu intaa weeye in qataltu fulaanan bimacnaa ilaahay hadduu ii fududeeyo hebel dulmi inaan ku dilo ama aan xoolaha caawa tuugu u diyaarsan yahay inuu wax soo xaduu rabaa markaasuu wuxuu leeyahay caawa xatooyada xoolaha hadday ii suura gasho waxaya waxaas inay dartii u samaynayaa nadarkana sidiisaba markaad nadarkaa gelayso markaad leedahay ilaahay qofka igi jirana hadduu ii caafiyo waxaad ilaahay ka rajaynaysaa inuu caafin karo inuu ilaahay leeyahay awood uu ku caafiyo iyo tasarufkeediina waad rumaysan tahay sidoo kale markuu leeyahay ilaahay hadduu u fududeeya inuu qofkaa dilo weli caqiidadiibaa kugu jirto oo ilaahay inuu awooddaa leeyahay isagana dunida maamulkeeda haysto baad nadar ku gashay laakiin waxaanaad rabta ilaahay inuu kuu fududeeyo aad u kaalmo weydiisanayso baa dembiya macsiya waxaa ka mida nadarka isagoo si kalaa ah baa inugu badan qofkaa haddaan dilo waxaase ilaahay u sadaqaysan idinkuma badna kuma badna laakiin iyadoo sawir kalaa idiin sheegi ilaahay buufiska hadduu ii sahlo ilaahay hadduu taa ii fududeeyo oo mar xaggaa i geeyo waxaasaan bixinsoon uguma badno meelaa u socotoo macsiyaa kow kuwanaad marayso ood been u sheegayso iyo musuq maasuq waxaa laga yaabaa labaan isqabino waan isqabnaa baa meesha taagan ilaahay hadduu kuwana dhaafiya buu leeyahayo aanbeetanada la ogaanin waxaasaa samayn taasi waa nadru macsiya wey waa nooca koobaadu ah qofku inuu rajaynayo ilaahayna ka doonayo inuu camalkan iyo ficilkan dembiga iyo macsiyada ah uu u fududeeyo haddii ilaahay u fududeeyana isna ilaahay uu caabudi doono ilaahu macsiyada haddaad ii sahasho ood iigu kaalmayso waan ku caabudayaa weeye warkiisu sadaqaan dartaa u bixinayaa waan kuu soomayaa salaad baan kuu tukanaya warka macamnaxurkiisu intaa wey saa darteed nadarkaa waa nooc nadaru macsiyo oo oo macsiyo inaad sameeya qofku uu rabo noorkan labaad ee nadaru macsiyadaa waa nadarkan shirkiga iyo kufrigaa wey inaad booskii ninkan dembi ha galo laakiin waxa qalbigiisa ku weyn ee qudradiiyo tasarufkiiyo awoodda wuu rumaysan yahay ee nafcigiiyo durka uu ka rajaynayo waa allah booskii allah haddii wax kale la geliyo sheekh hebelow haddaad waxaaya waxaa ii samayso waxaasaan qabrigaaga keenaya waxaasaan kuu bixin taasi waa shirki wey diinta looga baxaa waayo alla dhanba tacdiimkii qalbigee wax lagu xidhayo waabaad ka saartay booski wadaad baa galay booskii allah iska lahaa wadaad baa galay ninkii dembiga in loo sahlo rabay wuxuu kaaga fiicnaa ilaahay awooddiisii iyo cadamadiisii qalbigiisa way ku jirtay isaguna widi kaalmo weydiisanayay adigu ilaahba waad ka saartay meesha soo safri siyaaradii sheekhuu soo aadi gawaari buu soo raaci ciiddiiba buu tawaafi toddoba jeer baa lagu wareegi waa la tukan ciid baa la qaadan qabriguu kor istaagay marka sheekh aniga muraad baan kugu imid aniga ilmo aan bay hays aniga niman dowladdan kuwejira madaxaan iska kari laahay aniga in lay dallacsiiya la diidan yahay anig ganacsigiibaa iisu qaban la mushkilad iyo dhibaataa ninka keentay mushkiladda waxaa u keentay gurigiisa ilaahay inuu ku baryo way ku filaan weyday ilaahay inuu masaajid intuu galo toos ilaahay u baryana qalbigiisu waa ku degi waaye xaggee ugu dhowow xaajadaada ku gudan sheekh iyo qabrigii buu yidhi ninkaa wuxuu u safray weyneynaya wax ka doonayo wadaadka weeye allah maaha waayo allah qabriga keliya ma joogo meeshaad ka timid buu joogaa masaajiduna anu jecel yahay magaaladaad ka timid iyo masaajidda ilahay maxaad ugu baryi weyde waxaan ugu baryi waayey taa inayna waxay taraynin oo tani qabrigu aw hebelow ka manfaca badan tahay baad u timid markay runta laysu sheego wailaa qof caaqil ah ma aha qofku majnuun weeye hadduu rumaysan yahay ilaahay meeshuu raba inuu ku baryi karo buqco lagu baryana uu masaajidiisa ugu jecel yahay oo intuu soo wada dabamaroo kharash soo bixiye qabri soo aado una ku qanacsan yahay taasaa ka manfaca badan qof majnuunoo safiiha wey qofkaas caqli laba ma laha xaalad adagnimay haysato caruur la-aan haysato xoolo la-aan haysato xabsi loo daba socdo masaajidii dhan ka soo carado masaafo dheeroo dhowr boqoloo kilomitira soo gooyayo meel kale qabriga inuu baryo ku ooya mooyeen isku aamini waaye ninkaasi meel dhaantu waaye sooma niyad ahaan meeluu ku qancay u dhaantu waaye ama gaari kari waaye hadduuna waayinoo kacbadii iyo madiine iyo dhihil ah waxaa laga yabaa inuu gaari kari waayo oo duruufuu saamixi weyday inta wadanka kenya eed joogta ama soomaaliya ama esta africa eed joogto meesheebaa ugu badanood u malayn inaad baahidaada ka heli alleelaha qabrigii sheekh aweysi iyo sheekh nur xuseeni geewey ilaa ninka hargeyse gaariga ka soo raacay ee biyoolay ku soo socda ma meel ka khayr badanoo ilaahay uu ku baryuu waayey nacam haa isaga say la tahay laakiin isaga siday la tahay meel ka sokayso hargeysiiyo biyoolay u dhacaysa buu hargeysa idin leehay waxaan xerwada ahaan jira allah naxariista oday waayidhahay oo dhinto shacali la dhihi jiray oo hargeysa gaari ka soo raacay dan iyo xaajaan lahaa buu dantii iyo xaajadii wadaadadii baan u tegay oo warnimayo xaajadeedii way weyn tahay baa anigu qabriga sheekhaweysee biyoolay aad baan yidhi intii masaajid hargeysa ilaa burceyla jidka ku tiilay baan soo wada marray gaarigiisaan u soconnay markaan nimid toddoba jeer baan tawaafnoo ku wareegnay buui markii toddobaad baa gaarigii nala qallimay buui luquu ka dhuti jira maalinkaasaan lugtan ka jabay buui halkii baan qabrigii ciidda qaatoon qabrigii ku ooyayoo aan qabrigii dhabanka saarayoo maanta meel kalon aadama hayaa heli buui mar dambaa waa lahayd waxaan ku ihi maalinkaas maxaad ahayd hadda badiin ahaan markaas xukunta maxaad ahayd in jahli laygu cudurdaaro waa gaar buu laakiin waxaan ku dhaqmayay inaan mushrik ahaa shakigama jiro waxaan ku leedahay anuu ma gelin bahashe adaa gala ee bal qiyaas oo xukun qalbigaaga wixii ku jira iyo waxaad ku hadlaysay waxaad rumaysnayd ilaa anigu qalbigayga waxaa ku jira adiga been waan kaaga sheegi karaa laakiin anigu daacad been isuma sheegi karo inkastoo laga sheegay hitler dadka beenta u sheego ku celceli ku celceli ilaa adugu aad ku qanacda inay run tahay adugu aad samaysay ilaa aad isku qancisan aa run ku celceli baa laga sheegaa hitler inuu yihi marka nadru macsiya qaybna waa qaybtaa shirkiga ee diinta looga baxee kufrigaa wey qofka mucayankaee sameeya horaan idiinkala hadlayoo dawaabiii eh, takfiirka iyo shuruud iyo mawaanicdii baa leegi laakiin mutlaqa jinsiga markaan ka hadlayno aw hebelo wax haddaan ii samaysa saasaan yeeli kufri wey diinta looga baxo waayo ilaahayba waa laga saara ilaahaybay wax qadari jiray ilaahay wax samayn jiray tafriix اkhaair fii manaaqib sheekh cabdilqaadir maxamed sabxada soddon iyo shanaad afartanaad meelahaas ba waxaa ku qoran islaan u soo safartay sheekh cabdiqaadir oo tiri intaa waxaan kugu soo safray ilmankaa rabaa intay soo safraysa alla waa joogay si ay ilaahay ilmo uga barida way soo weydaysa iyadaa la tahay soo maa kaasuu wuxuu yidhi bay dhaheen iikaadi looxul maxfuudkan kuu jalleeci banin wax kugu qoran yahay iinka markuu waxoogay damooday buu wuxuu yidhi waxba kuguma qora gabanay <laughs> walla inaana halkaa ka kacaynin bay tiri aad halkaa igu siiso mahe dhaxba kuma qora maya looxul maxfuudkii uu mar labaad fiiriyey ilaahu halwiil naga siin tafriix khaair ay ku qoran tahay tafriij khaairna way yidhahdaan inkastoo annagu aanu naqinay tanjiis khaair qalbigu nijaaseeya ma ahiro kamana farxiyin ilaahay baa yiri bay dheheen cabdiqaadir ow looxulmaxfuudka waabaad aragtaye waabaad aragtaye de waxba umaana qori uguma talagelin ilaahayba mar haddaan hadlay laba uga dhig buule mareda xaggeed wuxuu adaa cabdiqaadir ilaah waa igu celcelinaya saddex uga dhig warhe ilaah afar uga dhig toddoba markuu marayo buu ilaah yidhi bes bes waan siinaya naga daa sideed baan uga dhigay sideed bay dhashay dheheen ninkaa qadyadaa waxay ka turjumaysaa wuxuu rumaysan yahay in sheekhan uu u yimidi kownka tasarufkuu rabo uu samayn karo wuxuu rabuu diidaa wuxuu rabana wuu bixiyaa adaaru naaficu isaga wey rajaha qalbigiisu isagu ku xihan yahay wailaa ninkanaa saa sameeyey maxay ka dhigan tahay saas darteed waxaa la yidhi ifcal markii dee maxaad rayn jirteen baasho markay si fiican isugu dhacdo mararka qaarkood usha ama tusbaxa usha yar adag saa u wareejisee ninkuu dhex wareego waxaa labaa dhac intuu eego usha saa ay si fiican isu qabato ifcal maa tashaa falismu caali waa la dhihi jiray waxaa rabta samee magaca dariiqada dembiga kaa dhaqay dariiqada waa kufri iyo macsiya waxba kaa dhaqiya aharad iska samee qaybtaasina waa qayb shirkiya cinda fuqahaa shaaficiya allaahumma quwa talawudka istiqaasadu ay gashay maahane nusuustooda waxaan soo guurin doonaa markaan ka hadlaya arrintaan idiin ballanqaadee suufiyada soomaaliyeed mushrikiin iyo muwaxidiin kay xigaan baan marka hadli doonaa dawaawiinta qawaamiistooda baan idinku dul aqrin idin soo hordhigi doonaa markii qasaaidka shirkiga ay bilowdeenna qasaaidka shirkigaa ee la taaban karo cabdiraxmaan zeynaci baa baa keenay xilligaa ka hor dadka caqiidadoodu in badan nadiif bay ahayd illa isaga waxyar waxaa ku horreeyey shacali majartaan shacali majartaan iyo rag caqiidadoodu ay saxan tahay bay ahaayeen oo rasaa'ilkiisa qaarkood uu kaga hadlayaa masaa'il badan oo kuwana laakiin cabdiraxmaan zeynaci markuu zayn daxlaan iyo zayn daxlaan iyo kuwii lamidka ahaa markuu la soo kulmay bay bahashu bilaabatay iyo aweyso nolol ku soo gaara iyo kutubta qasaa'idkoodaan idiin keeni doonaa wax badan baad madaxa gacanta saari doontaan insha allahu tacaala walaa yalzamu nadru nadarka ma laazimo calaa tarki mubaaxin aad ku nadartay haddaad ku nadartay wax mubaaxahaa samayn maayo anigu waxba qasabkuguma aha nadarka inaad fuliso ka qowlihi wuxuu yidhi laa aakulu laxman ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan hilib cun walaa ashrabu labanan caanana cabbi maayo ilaahay waxaa nadar ugu galay inaanan caano cabbin ilaahay nadar waxaan ugu galay inaana hilib cunin hadalkaa waa laqwi wey wamaa ashbaha daalika intaa yoxi la mida nabigeennana salaatu wasalaam laba xadiid labadaba arintaa waa ku caddeeyey marka koobaadee si cumuum ah buu wuxuu u sheegay nadarka guntamaayey waa wax ilaahay loogu dhowaanayo ani hilib cuni maayana qurbe iyo ilaahay loogu dhawaada maaha oo wuxuu yidhi xadiidkii camr bn caas cabdullahi bn camr bn radi allahu canhuma o ardaahuma xasanka ahaa laa nadra ilaa fii ma btugiya bihi wajhu اllah wax wejiga ilaahay qurbo loogu dhowaanaya maahane wax kaloo nadara ma jiro oo asaxoo ah guntama ma laha waxaa dhacday haddaba nabigu isagoo sayd alah salaam in dad nadar galeen mubaaxaad inay iska daynayaan ama shay mubaaxaada inay samaynayaan nabig alai sala maali isagoo dadka u khudbaynaya dadkuna ay fadhfadhiyaan buu nin taagan oo qotoma arkay markaasuu wuxuu yihi war ninkan taagan muxuu aha dadka keligii ka taagan markaasaa waxaa la yidhi ninkaasi wuxuu ku nadray inuu taagnaado inuu taagnaado oosan fadhiisanin oosan hooska gelin oo qoraxa weliba taagnaado oo u aamusnaado oosan hadlin oo uu soomo weliba intaas ku daray soonku waa aaca laakiin hadli maayo hooska istaa hooska geli maayo qoraxdaan taagnaan fadhiisan maayo waan yuuqnaan oo waan taagnaan waan qallabsanaan intaasuu nadar ku galay markaasuu nab ala sl waxaad ku tidhaahdaan hooskana ha tago hana iska hadlo hana ha fadhiisto soonkan ha dhammaystiro soonkaa cibaadaiya taacaha buu jeedaa ilaahay loogu dhowaadaa ha dhammaystiraa la yidhi amaa laakiin waan taagnaan qoraxdaan isu dhigi hadli maayo wuxuu idhi muruuhu falyatakalla ma hadlo walyastadilla ha hadhsado walyaqcud ha fadhiisto walyutima sawmahu soonkan ha dhammaystiro laa nadira ilaa fii mabtuqiya wajhullaahi somaart maalin nabcase nin baa loo keenay isagoo xaj u socda laba wiiloo dhalaybaa garbaha hayso socon laaya kobadhan buu u duulayaa kaas war ninkan muxuu ahaa gaadiidna waa la wataa duqiina garbahaa safar dheer baa la hayaa waa afar boqol iyo waxoogay kilomitir badiraa laga soo socdaa laba wiil baa garbaha haysoo marna xagguu u duulayaa marna xagguu u duulayaa yuhaadaa bayna bnayhi laba wiiloo dhalay buu dhagaxda dhacdhacayaa waase wuxuu nadar ku galay baa la yidhi tan iyo maka inuu socdo wuxuu yidhi ilaahay wuu ka deeqtoomaa kan naftiisa cadaabkuu cadaabayo hor gaadiidka saara buy nadar waaas nadar waxba kama jirin saas darteed mubaaxaadka samey anus anu gaadiid fuuli maayo gaadiid inaad fuushay oo mubaaxaadka ka mid tahay anugu aan lugayn tan iyo toonkaad nadar ku gasho basaska iyo gaariga raaci maayo hadday sabab sharci oo gawaarida kuu diiday ay jirto waa lagala gartay waxba kalaad ka cabsanaysaa ama naftaada nadarka ad u gashay khatar kalood ka cabsanaysa waa gaar laakiin inaad magtoonka gaari aadan u raacin eed u lugayso ilah baad ugu dhawaad ilaah baad ugu dhawaad halkan aad ka lugayso nairobi town tagto adoo gaari heli kara qorbo ilaahay maaha inaad tidhaahdo anigu waan iska cunio waan iska cabi laakiin nadar ilaahay waxaan ku galay hilib inaana taabanin hilibka ka tegitaankiisu ma cibaada ilaahay loogu dhawaada maya waa mubaaxaad wey nadarka saas oo kaleeta ama guntamo kafaaro ma laga rabaa culimmadu waxoogay way isku qabteen qofku nadarkiisii hadduu jabo aacada ahaa nadar baad aaca ku gashay waxaad ilaahay ku nadartay waxaa hadduu ku siiyo inaad soomayso soonkii baa kugu adkaaday ama nafsiyan buu kugu adkaaday ama wodiya aaqaad weydayba inaad xoolahaa sadaqaysanaysaad nadar ku gashay xoolihiibaaba intii wixii aad sugaysay bay kala biiqbiiqeen midba meel bay ka baxdayo wixii baad heshay xoolana maba haysidba ama wuu xoogay xoolihii baad ku bakayshay markii horeba mogtay habeenka waxaad u gashay nin bakayloo wax laga daadinaya baad ahayde bahashiibaa mar labaad kugu dhegtay bakaylnimadii qofkaasi kafaara gud buu samayn karaa wa kafaaratuhu kafaaratu yamiinin kafaara gudkiisu dhaarta kafaara gudkeeda oo kaleeta weeye nadru aacihi marka kafaaraad gudan nadru lmacsiihi iyo nadarkii mubaaxu waa masalo la ysku oo madhabku waxaa weeye inaan wax kafaara a ah lagaa rabin nadar baad ku gashay inaad hilib cunin iska cun waxna lagaama rabo hadalkaa laqwi weeye aan macno lahayn nadar baad ku gashay inaad magaalada u lugayso orod gaarigaaga iska raac waxna lagaama rabo laqwi buu ahaa nadarku waa ka daacada ah ee ilaahay loogu dhowaado haddaad fuli weydana kafaaratu nadri baa lagaa rabaayo inaad kafaara gud la timaadaa lagaa doonayaa casharka macaawin intaasaan ku daynaynaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa waman ihtadaa bihudaah amaa bacd waxaan soo gaarnay halka uu mualifku yidhi kitaabu alaqdiyati washahaadaat kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay alaqdiyati xukunkii dadka la kala xukumayey markay wax isku qabsadaan iyo washahaadaati cadaymihii iyo markhaatiyadii marka dadka la kala xukumaya la cuskanayay haddaba mualifku raxima allahu tacaala halkan wuxuu si kooban uga hadli doonaa labadan mas'ale uu isdaba dhigay midii waxaa weeye qaadiga aadaabtiisa xukunka dadku qaadi inay yeeshaan kala saara kadibna wuxuu u gudbi doonaa waxyaabaha uu cuskanaya qaadigu markuu xukumka dadka kala saarayo marka haddaba masalatu alqadaa noloshu inay kala dambayni jirto baa loogu talagalay saa darteed baabu baabulqadaa marka laga hadlayo isagoo shuruudiisu ay iman doonto shariicada axkaamta shariicadeennu waxna waa wax khabar la yidhaahdo la rumeeyo ama caqaa'id ha noqdo ama wax tegay oo laga warramay ha noqdo ama wax mustaqbalka soo socdoo nusuustu ka sheekaysa ha noqoto waxna waa wax xukum sharci ah oo qaarka mucaamalaadka bini aadamka dhex mareen cibaadaadka ahayna in laga u kala xukumo wixii ay isqabsadaan labada qofoo baa isqaban kara labada isqabaa isqababaa isku dhici kara shirkadihii baa isku dhici kara baa isqabsan kara waxaa la isku haystaa maal buu noqon karaa xiriir reereed iyo gogoleed buu noqon karaa ilmi iyo abtirkii buu noqon karaa dhiig iyo wax la daadiyey ama la dilay buu noqon karaa dhulal iyo waxyaabo kalaa la ysku haysan karaa waxyaaba badan baa la isku qabsan karaa ama laba qoysa dhex yaallo ama laba qabiila dhex yaallo ama laba dalla dhex yaallo markaa baabulqadaa bashariyada aadamuhu maadaama dabiicadooda ay u samaysan tahay in ay isqabsadaan ay wax isku khilaafaan oo ah masaalixdii dadku ay lahaayeen ama rabitaankii naftoodaa kala duwanaanaya marka uu kala duwanaadana qolo waliba waxay doonaysaa sida ay rabto ama danteeda ka aragto haddaba wixii hadduu dantii wada gaari waayo u qaybsami waayo isqabad baa yimaada saa darteed qadaha waxaa loogu talagalay waxa marka koowaad la yidhaahdo fadlu lmunaasacaat isqabqabsiga dadku ay isqabqabsadaan in la kala hago oo qolada gar laya ninkaan gar lahayn mid walba geedkiisa la saaroo lagu xidho isna gartiisa uu qaato qadiyaddaa haddaba asalku waa xuquuqda in la ilaaliyo qofka xaqiisii lagu ilaaliyo xaqa dadka kalena laga ilaaliyo taasi waxaa weeye hadafka koobaad ee qadaha iyo qaadiga iyo maxkamadaha loo sameeyo sharcigeenu ugu talagalay waxaa labeeyey intaasi waa qaadigana dadaal in laga rabo shuruuda laga doonayana uu buuxiyo waxaase uu xukumayo dadka unbaa lagu kala saarayaaye macnaheedu xaqna baail kama dhigi karo baailna xaq kama dhigi karo wax xaaraan ahaa ma xalaalayn kara qaduhu wax xalaal ahaana ma xaaraantinimayn karo walow ay tahay dadku waajib ku tahay in la raaco isna dawaahirta adilada sharcigaa uu cuskado haddana wuu qaldami karaa laakiin qofka la xukumay ninkan maadaama uu qaldami karo cudurdaar umaaha lagama aqbalo sababtoo a ah taa haddii la aqbalo doodii iyo murankii in lasoo afjara qadaha loo sameeyey baa macno beelaysa saa darteed nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo qadaha uu xukumo dadka waajib ay ku hayd inuu raaco baa wuxuu dhihi jiray anuu waxaan idinka maqlee daahirka un xukumi qofkan xaqa walaalkii u xukumo gobol naaraan u gooyoy ha ogaado kii laga xukumay gobolkaa naartaa ma qabsan karo kii loo xukumay hadduu qaatana laguma qabsan karo laakiin haddii qalad waxay la keenay ahayd oo la kala af iyo dood badiyey ilaahay agtiisa xaaraamka ma aha waa midnaaba waxaad arkaysaa kutubta fuqahada inay kuleeyihiin waxaasi waa laasimun qadaa'an iyo waxay ku leeyihiin qadaa'an laasim ma aha laakiin dayaanatan waa laasim diin ahaan adiga kuma bannaana oo diin ahaan waxaa waajib kugu ah xaqaadan lahayn oo lagu xukumay inaadan qaadan baa waajib kugu ah laakiin qadaa ahaan waa lagu xukumay ninkii kalena qadaa'an waxaa waajib ku ah waxaa laga xukumay inuu faraha ka qaado ogolaado isagoo arka oo og oo huba xaqiisii inuu yahay laakiin xujiya daliil uu keensan waayo tusaalaha idin siiyo nin baad la xoolo daymisay keligiin baad ahaydeen waad iska aamintay wuu kugu inkaray war ninkan xoolaan ku leeyahay waxaa lagu yidhi markhaati keenso markhaati baad weydey isagaa la laydin dhaaro baalluhu ku dhuftay sharcan ma sii haysan kartid laakiin waad hubtaa xoolahaagiibu ninkii la maqan yahay adiga qadahu waa ku xayiray isagaa laakiin waxaa laleeyahay qada waa laguu xukumo laguma qabsan karo laguma qabsan karo laakiin ilaahay baa kaa dambeeya oo aakhiro xaqaa xaaraanteed qaatay waa lagaa goyn doonaa ogow haweentii ninkiisa baa wada hadlay waxay tihi walaalow iga iska fur wuxuu yidhi walaalay waad furan tahay waa la iska joogay maalinkii dambe wabuu wuxuu yidhi kumaba furinba warsow adigii waad furan tahay yidhi kuma dhihin maxkamad bay timid inuu ku furay caddayn keen baa layidhi markhaati ama qiraal way soo weyday war inaadan furin dhaaraa la yidhi xagafku kaga siiyey iyadii qadaan waxaa waajib ku ah inay reernimadii ogolaato isaga laakiin dayaanatan diin ahaan uma banaana haweentaas oo wuu isog yahay inuu furay laakiin qaadigu adilada sharciga ee daahirku buu buu raaci laakiin waxyaaba ka qarsoon waa jiri karaan haddaan saa la yeelin qaadiga raac la dhihin la jiifiyaana bannaan bay tegi oo ninkii qaadigaa laftiisii waa bashar bini aadama dadkaa isqabanayana qayb buu isaga jeerjeersanaa ama xigtiya qaraabo la noqon wuxuu tix raacoo daahirka haddaan la siinin waxay noqon iska daanaog marka iska daanaog nin kastoo rabaa nin inuu daad raaciyo iska daanaog buu dhihi haddaba qaadigu iska daanaa ogtii baa laga diida waxaa arki doonaa qaadigu wuxuu isagu og yahay ogaanshihiisa ma ku xukumi karaa alakaru laa maya baabkaa waa baab mafsade inaga xira waayo hadhow nin walba wuxuu raba intuu xukumo buudhihi anaa ogaa war xaggeed ku ogeyd iska daa anaa og haddaad anaa ogta furto wax la xakamayn karoo xad loo samayn karaa anaa ogtu maaha saas darteed wixii adigu aada arkaysay markii qaadi ahaan lagugu yimaado ka soo qaad inaadan waxba arag sheekh adigaabaa arkaya haddii lagu yidhaahdo anuu hadda qaadi baan ahay oo markhaati kuuma kale cid kaleo arkaysa oo markhaatiga keenso waayo haddii baabkaa la furo nin walbe oo qaadi ahba kii laaluush qaatay iyo kii xigtay nimo jiidatay iyo kii labada nin xumaata midkood xumaato u qabay anaa og waxay soomaalida yihahda somaa firdi xoogaal fardi xogaal in lagu qaada lama ogola haddaba baabulqadaa khusuumaadka iyo munaasacaadka iyo isqabqabsiga baa loogu talagalay in lagu kala saaro laakiin waxay yidhahdeen ninka qaadiga ah fiishe taariikhda muslimiinta ilaa sagaal toban shaqo buu lahaan jiray oo qaarkood hadda wasaarado gaar oo madax bannaan loo sameeyey horta ninka qaadiga isagaa cadaaladii matala oo isagay sharciga boolisku hoos yimaadaan oo isagaa suuqa iyo jidadka amarkooda bixiya dhaqan xumadii anshaxumada ka jirta waxyaaba badan marka waxay yidhahdaan kow waxaa ka mid ah oo kow ka ah isqabqabsiga inuu soo afjaro isqabqabsigu hadduu dheeraado afku way ka tagtaa marka dambe adil iyo gacanin lisula tagay tagtaa maxaa lagu xallin ama xukum ha saaro ama heshiisa dhex dhigee horta qabqabsiga iyo muranka iyo doodda iyo saxaagashada waa inu soo afjaraa waa shaqada qaadiga qaadiga waxa u labeeyay yidhaahdeen xuquuqdii la xukumay dabagalkeeda iyo fulinteeda anu waan xukumo waan iska dhaqaaqay markii qaadiga iyo dowladii jirta ma aha waa inuu jihaadkii fulinayey iyo hay-adihii u xilsaaraa amar siiyaa ninkaa waxaasaa lagu xukumay waa inay xoolahaa ka qaadaan ay ka wareejiyaan ninkaa qisaas baa lagu xukumay waa ina dadkii usoo qabtaan oo usoo xiraan ninkaa dembigaasaa lagu xukumay waa inay soo taagaan halkii ah, lagaga goyn lahaa dembiga amarkeeda waxaa bixin amarkii in la fuliyeyna dabageli hay-ada qadaha wey boolisku qof intay iska soo qabtaan xad kama fulin karaan kamana saari karaan sharcigeenna nin baa u soo dacwoodayo ninkanaa gurigeyga qabsaday buu yidhi oga saar sharciguma ogolaa booliska maxkamadda gee goortii sharcan lasoo xukumo ee laguu soo dira hawshaa fuli baa adigu fulin kartaa tan innagaa lanaga qaatay soomaaliti